بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله فصل فصل كان مؤلفك وحكاها لدونا الإقرار بالنسب nasabkii oo la qiro nasabka halkan waxaa looga jeedaa qaraabadii jamciisana waxa weeye ansaab laba qaybood buu u qaybsamaa inuu nasabka naftiisa haleeshiiyo oo u dhaho ilmahan anigaa dhalay ama inuu nasabkii qof kale haleeshiiyo an yulxiqahu bikayri qof kale inuu haleeshiiyo dhaho qofkan ilmahan waxaa dhalay hebel ama qofkan waxaa dhalay qofkaas waaya wuxuu ku bilaabay mualifku qaybta koobaad oo ah inuu nasabka naftiisa haleeshiiyey wuxuu idhi aqara low aqara uu qiro binasabin nasab haddii uu qiro in alxaqahu nasabkii haddii uu haleeshiiyo binafsihi naftiisa ushturida kolkaa waxaa loo shardinayaa lisixatihi qiraalkaas asixitaankiisii anlaa yukadibahu lxisu xiskii inaanu beeninin wala sharcu sharcigiina inaanu beeninin oo waa sidee buu sharcigu beeninayaa bian yakuuna waaba inuu yahay kaa uu isa soo haleeshiiyey macruufan nasabi nasabkiisa mid laga garanayo min hayrihi hayrilmuqiri kan ishaleeshiiyey qof aan ahayn in nasabkiisii qofkan uu issoo haleeshiiyey markaa laga garanayo inuu dhalay wa an yusadiqahu iyo inuu rumeeyo almustalxaqu kan laysa soo haleeshiyey in kaana waa haddii u yahay ahlan mid u qalma litasdiiqi rumayn waa yahay fain kaana haddii uu yahay kii uu ishaleeshiiye baaliqa mid qaangaadh ah oo fakadabahu uu beeniyo lam yahbut ma sugnaanayo ee nasabkii ilaa bibayinatin markhaati mooyaane wain istalxaqaa haddii uu ishaleeshiiyo sagiiran ilmo yar habata nasabkii waa sugnaanayaa falow balaqa hadduu qaan gaadho ilmihii yaraa oo wakadabahu uu beeniyo lam yabtul buri maayo nasabkii fil asaxi muctamad haddii aan qabanno wuxuu idhi mu'alifku qofkii haddii uu qiro nasabka qof waxaan eegaynaa qofkaas yuu haleeshiiyey hadduu naftiisa haleeshiiyeyo nasabkii oo dhaho kan anigaa dhalay ama aabbihii baan ahay buu yidhi maalan saddex shardi baa loo shardinayaa qiraalkaa uu qiray ee uu soo haleeshiiyey nasabka qof kale kow inaanu xiskii beeninin xisku waa inaanu beeninino waa inuu suuragel yahay oo uu dhali karo markuu leeyahay kan anigaa dhalay aabbihii baan ahay waa inuu dhali karo oo maalan da uu ku dhali karo inuu ka weyn yahay baa shardi ah haddii ayna suuragal baahayn inuu dhalo maalan sanad baabu ka weyn yahay ama laba sano ama saddex sana wix la midka ahaa dee suuragal maa hadalkaasi xiski ayaaba beeninaya sidoo kale haddii uu yahay mid aan xubintii tarankaba lahaynba oo laga gooyey xubintii taranka iyo labadii xiniinyoodba intaanu ilmahan uu leeyahay anaa dhalay uusan eh, yacni jirinba oo la abuurinba suuragal ma aha markaa inuu dhalay marka waa inuu xisbiguna beeninin shardiga labaad sharcigu wala sharcu sharciga inaanu beeninin oo sharcigu seebuu ku beeninaya mualifka asagaaba tusaale kaa siiyey waaba inuu yahay bu uhi kan mustalxaqe laissoo haleeshiyey mid nasabkiisa la garanayo oo qof kale oo kan ishaleeshiiye aan ahayn uu dhalay oo ina hebel hebeloo la garanayo haddii nasabkiisa la yaqaano oo abtirkiisa la garanayo oo nin kale ku abtirsado dee ninkan ishaleeshiinayla anaa dhalay laga dhegaysan mahayo maxaa nasabka sugan qof u sugan dee guuri karo qof kale uma guuri karo xataa haddii uu kan uu issoo shardiga saddexaad kan uu soo haleeshiiyey waa inuu u shardiga hadduu yahay mid u qalma tasdiiqii waa inuu markaa uu u rumeeyo oo uu dhaho maalan yacni waxaanaad sheegayso run u sheegaysaao ilmahaagii baan waa inuu dhahaa waa haddii uu ahlan litasdiiq markuu leeyahy mualifku bimacnaa waa inuu mukallaf yahay baaliqan caaqilan waa inuu yahay maxaa yeele xaq kan lasoo haleeshiinaya nasabkiisa asagaana dadka kale ka yaqaana naftiisa oo waa inuu qiraa markaa nasabkaa lagu sheegtay kan dabcan qirayana ee nasabka sheeganayana waa inuu baaliq yahay laftirkiisu qaangaari waa inuu yahay caaqil waa inuu yahay lab waa inuu yahay hadduu doono gaalba ha ahaado ama safiih ha ahaadeen waayahay haddaba kii mustalxaqa ah waxaan idhi waa inuu u rumeeyaa haddii uu ahl u yahay tasdiiqii oo baaliq caaqila u yahay haddii uu baaliq yahay qaangaadh u yahay kuna beeniyo kan sheegtay nasabkiisa yidhi inankaygii weeyaan uu dhaho been baad sheegaysaa imaan dhalin markaa nasabkiisii kuma sugnaanayo inuu markhaati u keeno mooyaane waxaa la leeyahay markhaati u keen nasabkan aad sheeganayso waayo sida xuquuqda kale ayuunbay noqonaysaa oo markhaati baa laga dalbayaa ilmo yar hadduu ishaleeshiyo dhaho ilmaha anaa dhalay nasabkiisii markaa wuu sugnaanayaa ilmihii yaraa asaga tasdiiq loogama baahno maxaa yeelay qowlkiisu muctabar ma aha waxba laga soo qaadi maayo ilmihii yaraa marka ee nasabkiisii qofkan uu ishaleeshiiyey shuruuddii oo dhanna laga helay inuusan xiskii beeninin sharcigiina usan beeninin oo ilmaha nasabkiisa cid kale aan loo garanaynin isla markaana waxa weeye ilmihii uu qaan gaadho ilmihii baa qaan gaadhay dabeetana wuu beeniyey wuxuu ihi kani ma aha nasabkii sugnaaday asagoo yar buri maayo mar hadduu nasabku sugnaado waxa weeye sharcigu burin maayo maxaa yeelay sharcigu wuu dadaalaa ansaabta ixtiyaad ayuu u sameeyaa mar al hadduu sugnaado yani buri mahay ilaa in markhaati loo keeno iyo caddayn wuxuu idhi aqara low aqara haddii uu qiro binasabin nasab haddii uu qiro in alxaqahu hadduu haleeshiiyo nasabkaa binafsihi naftiisa hadduu haleeshiiyo mushturida waxaa loo shardiya lisixatiha sixitaankiisii anlaa yukadibahu lxisu xiski inaanu beeninin wala sharcu sharciga inaanu beeninin bian yakuuna waaba inuu yahay markaa kii lishaleeshinayay macruufan nasabi mid nasabkiisii laga garanayo oo lagu yaqaano min hayri qof kale oon ahayn kan qiray nasabkiisa wa an yusadiqahu iyo inuu u rumeeyo almustalxaqu kan laishaleeshiiyey in kaana waa haddii uu yahay ahlan mid u qalma litasdiiqi rumayn fain kaana haddaba hadduu yahay baaliqan qof qaangaadha fakadabahu uu beeniyo lam yahbut ma sugnaado nasabkii ilaa bibayinatin markhaati inuu u keeno mooyaane wain istalxaqa haddii uu ishaleeshiiyo sagiiran ilmo yar habata nasabkii waa sugnaanayaa falow balaqa haddii u qaangaadha ilmihii yaraa oo wakadabahu kii ishaleeshiiye uu ku beeniyey nasabkii uu ku sheegtay lam yabdul buri maayo nasabkii filasaxi muctamad haddaan qabanno wayasixu waxaa asaxaya an yastalxiqa inuu ishaleeshiiyo mayitan qof dhintay sagiiran oo yar wakadaa waxaa la mida kabiirun qof weyn ayaa la mida fil asaxi muctamad aan qabanno wuxuu ku yidhi way bannaan tahay wayna asaxaysaa ilmo yaroo meyd ah in uu sheegto oo u dhaho anaa dhalay ilmahan yarkee meydka ah waa hadii la helo shuruuddiina soo dhaaftay ee waxaa weeye xiska iyo sharciga toona inaanu beeninin haddii la helo weeye xataa haddii uu dilay asagoo gacantiisa ku dilay markaa loo aabayeeli maayo tuhmada meesha ka dhalanaysa ah inuu dhaxalkiisa doonayay hadduu ilmahan maalan xoole ka tegey sidoo kale hadduu gacantiisa ku dilay waxa weeye oo markaa tuhun meesha u yimaada ah inuu qisaastii naftiisa ka ridayo ilan aabbaha hadduu weladkiisa dilo loo qisaasi maaye taa laftarkeeda lagu tuhmi mahayo oo waxa weye nasabkii ayaa sugnaanaya waayo sharcigu nasabka uu u dadaalaa inta uu sugi karo sharcigu wuu sugayaa nasabka walidaalika haddii intuu noolaa uu diidi lahaa u dhihi lahaa ilmahan anuma dhalin dabeetana uu dhinto oo uu ishaleeshiyo o dhaho markuu dhintay kadib anaa dhalay nasabkiisu waa sugnaan lahaa waana dhaxli lahaa sidoo kale kan dhintay hadduu yahay qof weyn oo qof weyn oo dhintay buu yidhi anigaa dhalay waa waladkaygii qof weyn markuu leeyahy waa qof qaangaadh ah taasina way asaxaysaa inkastoo kan dambe uu khilaaf ku jiro maxaa yeelay shardigii ahaa in uu u rumeeyde suuragal ma aha oo meydku dee cidna uma rumayn karo marka istilxaaqiisii ishaleeshiintiisi uu waa ay asaxaysa haddii la helo labadii shardi ee hore sida ilmihii yaraa un buu la mid yahay asaxna wuxuu leeyahay ma asaxayoo tasdiiqii baa meesha ka maqan waana shardi tasdiiqu inuu u rumeeyo wax ma rumayn karo midda kale wuxuu u dibdhigay ilaa intuu ka dhimanayey waxay dareen gelinaysaa in uu inkiri lahaa haddii uu qiri lahaa inuu weladkiisii yahay intuu noolaa wuxuu u qiri waayey weladkiisii inuu yahay intuu noolaa jirta wuxuu ogaa inuu ku inkiri doono walidaalik ayuu maalintuu dhintay uun sheegtay inuu weladkiisii yahay marka halkaas shaki baa ku jiru leeyahay khilaafu اlasax wayasixu waa asaxaya an yastalxiqa inuu ishaleeshiiyo mayitan mid dhintay sagiiran oo yar wakada waxaa la mida kabiiru mid weyn filasaxi muctaban haddii aan qabanno wayariuhu meyidkaas uu ishaleeshiiyey waa dhaxlayaa ilmo yar hadduu yahay mid weynba hadduu yahay ki uu ishaleeshiiyey waxa weye meyidka ahaa wuu dhaxlayaa tuunka lagu tuhumay inuu dhaxalka u jeedana waxa weeye wax ka soo qaad ma leh maxaa yeelay dhaxalku wuxuu ka dhalanayaa nasabka ayuu farac ka yahay nasabkiina wuu sugnaaday haddaba dhaxalkiina wuu sugnaanayaa walow istalxaqa hadday ishaleeshiiyaan inaani laba qof baaliqan mid qaangaadh ah habata nasabkii waa sugnaanayaa liman sadaqahu mid alla midkuu rumeeyo ayuunbaa nasabkiisa yeelan doonaa wa xukmu sagiiri ilmihii yaraa xukumkiisuna ya'ti wuxuu ku iman doonaa in shaa allahu fi baabka laqiidka ayuu ku imaan doonaa insha sha allahu tacaalaa wuxuu ku yidhi laba qof ayaa waxay sheegteen qof qaangaadh ah nasabkiisa mid walba wuxuu yidhi anaa dhalay iyo anaa dhalay nasabkaa ruuxa weyn ee lishaleeshiiyey wuxuu u sugnaanayaa kolba midkuu u rumeeyey labadaa inay sheegatay kuu dhaho waa runtii ayuunbaa waxa weeye u noqonaya aabbo oo la haleeshinaya nasabkiisa kaasi waa kii qaangaarka ah hadday isku qabtaan ama ilmo yar hadday isku qabtaan oo mid walba ilmo yar oo qaangaar ah inuu dhaho anaa dhalay anaa dhalay kaasi wuxuu noogu imaan doonaa buu idhi mu'alifku baabulaqiid ilmihii yaraa ee waxa weeye jidka laga helay ee la soo tuuray baabkiisuu noogu imaan doonaa in sha allahu tacaala wuxuu idhi walow qaala hadduu dhaho liwaladi amatihi addoontiisa ilmahay dhashay haadaakani waladii ilmahaygii weeye habata nasabuhu nasabkiisii waa sugnaanayaa walaa yahbutu listiilaadu waladdhashigiina ma sugnaanayo fi ladhari muctamad haddaan qabanno wakadaa waxaa la mid ah oo nasabkii uu sugnaanaya istiilaadkiisa uuna sugnaanaynin low qaala haddii uu dhaho waladii kani waa waladkaygii waladtuhu waxaan ku dhalay fii milkii milkigii aan ku dhalay fain qaala haddii uu dhaho caliqat bihi uurkeedu ku guntamay oo uurkiisa ayay qaaday fii milkihi ayadoo milkigii ku jirta habata alistiilaadu istiilaadkii ayaa sugnaanaya fain kaanad hadday tahay addoontaasi firaashan lahu hadday asaga firaash u ahayd laxiqahu bilfiraashi ilmihii firaashkii ayuu ku haleelayaa min hayri istilxaaqin asagoon ishaleeshiinin wain kaanad hadday tahay addoontii musawajatan mid la qabo falwaladu ilmihii lizawji ninkii qabay addoontaa ayuunbaa iska leh waistilxaaqu sayidi sayidkii ishaleeshiintiisu baatilun mid aan waxba ka jirin weeye marka ayada ah wuxuu ku yidhi ninbaa wuxuu ku yidhi ilmo yaroo addoontiisu ay dhashay kani waa ilmahaygii anaa dhalay nasabkiisa horta ilmaha wuu sugnaanayaa waayahay ilaan addoontu markaa milkigiisay ku jirtaa marka hadduu dhaho waa waladkaygii horta nasabkiisii waa sugnaanayaa haddii shuruuddii nu soo dhaaftay la helo istiilaadkiisa ma sugnaanayaa addoontan uu yidhi ilmahan ay dhashay waa waladkaygii mustawlado ma u noqonaysaa mustawladadu waxa weeye addoontii ku ilma dhashay ee sayidkeeda ilma dhashay ayaa mustawladda la yidhahda axkaam insha allahu tacaala baabka axkaam almustawlad ayuu mu'alif ku sheegi doonaa abaabu ummahaati alawlaad waxaa ka mid ah inaan la iibin karin hadduu sayidkeeda dhintana raasamaalka ay ka xoroobayso addoommaha kale la mid ma aha marka istiilaadkii ma sugnaanayo mustawladdo ma noqonaysaa maya wuxuu sida muctamadka khilaaf baa ku jire mustawlado ma noqonayso waayo waxaa suuragal ah in ay ilmahan u dhashay as intuuna milkinin ka hor nikaax ay ugu dhashay ama shubha ay ugu dhashay kadibna addoontii gacantiisa ay soo gashay oo milkiyey markay ilmahan uurkiisa qaaday kadib de markaa mustawlado ma noqonayso addoontu ka horbay mustawlado noqotaa markaad uurayso ama uur ay kuu qaado ayadoo milkigaaga ku jirta markaasay mustawlado kuu noqonaysaa laakiin ayada oo waxa weeye milkigaagan ku jirin hadii ay ku uraysato ama nikaaxa kugu oraysato guur aada guursatay addoonta ama shubho ismoodsiis waxa wey markaa mas ma noqonayso laakiin weladku waa waladkaagi mar walba waaya sidoo kale waxaa la mid a taa hadduu dhaho ilmahan addoontan ay dhashay waa waladkaygii addoontani waxay ku dhashay milkigaygii taasina ilmihii nasabkiisa wuu sugnaanayaa laakiin addoontii mustawlado sidaa ku noqon mayso maxaa yeelay tii horoon bay aydna la mid tahayoo waxaa suuragal ah intuuna milkinin addoontan ee waladatu fii milkii buu idhi buu sheegay maxaa yeele waxaa suuragal ah ha ku dhasho milkigiisa laakiin markay ilmahan uurkiisa qaadaysa inaysan gacantiisa ku jirin ayaa suuragal ah taasaa suuragal ah. marka inuu ayadoon milkiisa ku jirin uu ureeyey ama nikaaxa ku ureeyay ama shubha ku ureeyaya suuragal ah dabeetana milkigiisa ay soo gashay oo iyadoo milkiisa ku jirta markaa ilmihii ay umushay saasaa suuragala ah. walidaalika istiilaadkii ma sugnaanayo haddaba ka warran hadduu dhaho addoontan ilmaha ii dhashay ilmahan waxay uurkiisa qaaday ayadoo milkii ku jirta xaaladda ayada ah waladkiina nasabkiisa wuu sugnaanayaa istiilaadkiina hee wuu sugnaanayaa maxaa yeelay ixtimaaladii aan sheegaynay ayaa meesha ka baxayoo waxaa weeye marba hadduu yidhi ayadoo milkigeeda ku jirtay ayay uurka qaaday dee markeeda warkeeda wuu cad yahay wax kale oo lagu fasiro ma jiro meesha haddaba hadii ay ahayd addoontan addoon firaash u ah sayidkeeda marka uma baahnaba in ilmaha ay u dhashay inuu ishaleeshiiyo marba hadday firaash u ahayd sayidkeeda maxaa yeel nabig wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam alwaladu lilfiraash waladku wuxuu u sugnaaday firaashka walilcaahiri alxajar marka hadday sayidkeeda firaash u ahayd waladkii wuu haleelayaa firaashkii ayuu ku haleelayaa istilxaaqba ooma baahna inuu ishaleeshiiyo alwaladu lilfiraash xadiidkaasaa jira waayahay haddaba haddii addoontan uu asagu iska lahaa laakiin ay tahay addoon la qabo oo nin kale uu qabo weladkaana ayadoo laqaba ay dhashay dabeetan u dhow weladkan aniga ayaa dhalay laga yeeli mahaye weladka waxaa iska qaba addoonta ayaa yeelanaya istilxaaqa sayidku ishaleeshiiyana waa baail maxaa zawjka ayuu aaaan sharcan ku haleelayaa waxaana daliilo ah xadidka hadda aan tilmaamayna alwaladu lilfiraash walilcaahiri اlxajar mar hadduu sayidku addoontiisa uu nin kale u guuriyo markaa xalaal uma noqonayso markaa xalaal uma noqonayso ninkaa unbay xalaal u noqonaysaa waayahay wuxuu ku yidhi walow qaala hadduu dhaho liwaladi amatihi addoontiisa waladkay u dhashay hadduu ku dhaho haadaakani waladii weeye abata nasabuhubaaabata nasabu nasabkiisu waa sugnaanaya walaa yahbut listilaadu laakiin waladdashigii sugnaan maahayo fi ladhari muctamad haddaan qabanno wakadaa taa waxaa la mida low qaala hadduu dhaho haadaakani waladii weeye waladatu muxuu idin qoray ma waladtuhu idin qoray mase waladatu waladtuhu waa khalad waxaa sawaabku yahay waladathu taadu way reeban tahay aan lafteeda waladtuhu ii qoraya laakiin sida saxda waxaa ee nuskhdaas muxaqaqa ay qorayaan waladatu ay ku ilma dhashay fii milkigii milkigayga fain qaala hadduu dhaho caliqat way yacni uur qaaday oo ilmihiibaa uurkeeda ku guntamay bihi waladkan fii milkii milkiga iyadoo ku jirta jirtaa habata alistiilaadu ilmadhashiga ayaa markaas sugnaanaya oo mustawladay noqonaysaa fa in kaanat hadday tahay addoontii firaashan firaash hadday lahu sayidka laxiqahu waladkii wuu ku haleelayaa sayidkaa bilfiraashi firaashkii ay addoontani u ahayd min hayri istilxaaqin asagoo markaa hee aan ishaleeshiinin ayuuba markaa ilmihii haleelayaa in kaanat hadday tahay addoontii musawajatan mid la qabo falwaladu waladkii lizawji zawjkii ayuu u sugnaaday wasilxaaqu sayidi sayidkii ishaleeshiintiisu marka ayada ah waxba kama jiraan weeye wa amaa idaa alxaqa nasaba nasabkii hadduu haleeshiiye miyaa bikayrihi qof aan asaga ahayn ka haadaa wadaalika miaalka an yaquula inuu dhahawebaye haadaakani akhii walaalkay weeye aw amase cammi adeerkay weeye fayahbutu nasabuhu marka ayada nasabkiisu wuxuu ka sugnaanayaa oo u sugnaanayaa min almulxaqi bihi qofkii la haleeshiiyey bishuruudi asaabiqati shuruuddiina soo dhaaftayna wuu ugu sugnaanayaa wayushtaradu waxaase la shardiyaa kownulmulxaqi bihi kan la haleeshiiyey marka ayada inuu noqdo mayitan mid dhintay walaa yushtaradu lamana shardiyo allaa yakuuna inaanu ahaanin meydkaasi nafaahu mid diiday kaa la haleeshiiyey fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuqiri kii qiri inuu ahaado waarian mid dhaxlo ah oo dhaxlaya kaa uu haleeshiinaya xaa'isan oo koobaya dhaxalkiisa waxaan idhi nasabka ishaleeshiintiisu ama istilxaaqu nasab laba u qaybsamaa naftiisa haleeshiiyo ama ruux kale u haleeshiiyo tii naftiisa ku saabsanayd waan ka soo baxnay tani waa noocii labaad inuu nasabkii haleeshiye hayrkii qofkan inuu haleeshiyo weeye taas marka tusaalaheedu waxaa weeyaan buu ku yidhi inuu dhaho maalan ilmahan waa walaalkay kan waa walaalkay mar hadduu saa yidhi macnaheedu waxaa weeye aabbahay baa dhalay aabbahay ayaa dhalay weeye oo aabbihii buu markaa nasabkii u tiiriyey waayahay aw cammi buu yidhi waa adeerkay markaa wuxuu u tiiriyey awowgii aabbo inuu dhalay oo aabbihii uu walaal la yahay aw cammi haddii uu yidhi waa marka nasabkii uu qofkaa kala haleeshiiyey wuu sugnaanayaa kii uu haleeshiiyey ayuu nasabkii u sugnaanayaa uu haleelayaa laakiin waa in shuruuddiinna soo dhaaftay ee saddexda ahayd la helo inaanu xisku beeninin inaanu sharcigii beeninin in mustalxaqii kii lishaleeshiiye uu rumeeyo hadduu ahal u yahay tasdiiqii haa kanuu u tiiriye uu idhi aabbahay dhalay waa walaalkay oo aabbahay baa dhalay waa inuu aabbihii dhali karo oo xis ahaan u dhali karo sharciga waa inuunu beeninin oo qof kale aan lagu aqoonin mustalxaqii kii lishaleeshiiyey waa inuu rumeeyo dha runtii walaalkii baan ahay waaya waxaa kaloo la shardiyaa oo intaa uu la dheeryahay markii nasabka qof kale la haleeshiinayo kan la haleeshiinaya mulxaq bihiiga ah waa inuu yahay mayit aabbihii marka waa inuunu noolayn markuu leeyahay kanu waa walaalkay waa inuusan aabbihii noolayn hadduu odaygii nool yahay dee markaa laga yeeli mahayo afjooga looma adeege aabbihii ha is haleeshiiye weeye waa yahay xataa hadduu aabbihii intuu noolaa uu yidhi ilmaha anu ma dhalin dabeetana markuu dhintay wiilkiisi uu dhaho kani waa walaalkay oo aabbahay baa dhalay nasabkiisi wuu sugnaanaya aabbihii baa loo loogu abtirinayaa shardi ma aha asagoo dafiray intuu noolaa ayaa la haleeshin karaa waaya maxaa yeeley qofku asaga oo nasabkii dafiray ayuu ishaleeshin karaa maalan hadduu qof dhaho ilmahan anugu ma dhalin dabeetana dhawaan uu dhaho maalintii waan khaldamay anaa dhalay waa laga yeelayaa sharcigu nasabka sugnaantiisu ayuu had ya jeer ku dadaalaa qowlka khilaaful asax wuxuu leeyahay laga yeeli mahayo aabbihii hadduu intuu noolaa uu diiday u dhahay ilmahan ma dhalin ilxaaqii markaa socon maayo maxaa yeeley aabbihii buu ceeb u soo jiidayaa oo waxaanu dhalin oo ugu abtirinayaa markaa qofka dhexlahaana had ya jeer wuxuu samaynayaa waxa dheef ugu jirto kii uu dhexlayey waxaa kaloo la shardiyaa kan qiraya inuu yahay qof dhaxla ah ka u haleeshinay inuu dhaxlayo isla markaana dhaxalkiisa uu xaa'is u yahay haduu mid yahay iyo haduu ka badan yahayba kan qiraya hadduu mid yahayna waa inuu keligi yahay qofka dhaxlaya dhaxalkiisaoo dhan koobaya maalan hal inan buu dhalay aabbaha dhintay hal inan buu dhalay inankaa mooyaane cid kale oo dhaxlaysa markaa ma jirto waa xaa'is dhaxalkiisoo dhan asagaa markaa qaadanaya marka ayada ah dee inuu qof kala haleeshiiyo dhaho ilmahan aabbahay baa dhalay ama ninkan aabbahay baa dhalay dee waa laga yeelayaa haddii maalan dhaxlayaashu ay laba ahaayeen maalan laba inan buu ka tegey labada inan waa ina isku waafaqaan in waxa weeye kan la haleeshinaya aabbahood uu asagu dhalay waa isku waafaqaan haddii midna uu qiro midna uu inkiro markaa ma soconayo nasabkii waa inay isku waafaqaan waaya dhaxlayaal kale hadday jiraan ayagana waa inay ku waafaqaan ilaan dhaxalkii buu geli doonaaye kan la qirayo nasabkiisa dhaxalkii buu la wadaagi doonaa marka dhaxlayaashoo dhan waa isku waafaqaan nasabkaas xataa hadduu zawj jiro ama zawje jirto waa inay ku waafaqaan ama idaa alxaqa hadduu haleeshiiyo annasaba nasabkii bikayrihi qof kale hadduu haleeshiiyo ruux kale ka haadaa akhii waaba inuu dhaho maalan kani waa walaalkay aw cami waaba adeerkay fayahbutu nasabuhu nasabkiisii markaa uu u sugnaanayaa min almulxaqi bihi kii la haleeshiiyey bishuruudi saabiqati shuruuddii lasoo dhaafayna wuu ku haleelayaa oo wuu uga sugnaanayaa nasabkiisii wa yushtaradu waxaase la shardiyaa kownu lmulxaqi bihi kan la haleeshiinayo inuu yahay meyitan mid dhintay walaa yushtaradu lama shardiyo allaa yakuuna inuuna ahayn kan la haleeshiinayo nafaahu mid dafiray oo diiday kan la haleeshiinayo inuu ilmihiisii yahay fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuqiri kan nasabka qiraya inuu yahay waarian dhaxlo xaa'isan oo dhaxalkii oo idil koobaya walasaxu muctamad waxaa weeye anna almustalxaqa kan la ishaleeshiinayo laa yariu inaanu dhexlaynin walaa yushaariku inaanu la wadaagaynin almuqira kii qiray fii xisatihi sadkiisii dhaxalka uu ka lahaa masalada mualifku leeyahay walasaxu ana almustalxaqa laa yariu waxaa weeye ishkaal baa ku jiro oo cibaaradan mualifka uu halkan sidan ku qoray cibaaradani sax ma aha sidaasa horta nuskadii mualifka uu gacantiisa ku qoray sidaas ayaa ku soo aroortay walasaxu ana almustalxaqa laa yariu walaa yushaariku lmunqira fii xisatihi nuskadii mualifka gacantiisa ku qoray sidaasaa kusoo aroortay laakiin cibaaradani waxaa weeye waxaa ka laazimaya macno baail ah oo ah qofkii muqirka ahaa ee xaa'iska ahaa muqirkii xaa'iska ahaa ee dhaxalkao dhan koobayey waxaa weeye asagoo xaa'is ah haddana kan uu haleeshiiyey nasabka aabbihii maalan inaanu dhexlin baa ka laazimaysa ilmahan wuxuu idhi waa walaalkii isaga keligii baan aabbahii dhexlayay kanna waa walaalkii buu dhaxalkaan wada leenahay dabeetana waxaa ka laasimaysa inuun he dhaxalkii la wadaagayn baa ka laasimaysa taasina caqliga iyo naqliga sharciga iyo caqliga toona wuu diidayaa yaani wax suuragala ah ma ah marka waxaa muuqata in meesha wax ka maqanyin waxbaa dhacay ama mualifka asalkiisii bay wax ka dhaceen waa imaa dadkii naasikiinta ah ee mualifkiita nuskadiisa qoray sawaabka cibaarada haddaba waxaa weeye wain lam yakun xaa'izan halka waxaa usoo qadaraysaa wain lam yakun hadduusan ahayn kan qiray nasabka xaaiza midda xalkii koobaya falaصaxu markaa muctamad waxaa weeye ana almustalxaqa kii lays haleeshiyey laa yariu markaa inuu dhexlaynin walaa yushaariku inuusan la wadaagin almuqira kii qiray fii xisatihi xisadiisa markaas cibaaradu toosnaanaysaa ama nuskhda qaar waxaa ku sugnaatay in uu yidhi mualifku falow aqara axadu ibnayni labadii inan mid ahaan haddii uu qiro duuna alaakhir kii kale se uusan qirin falaصaxu muctamad waxaa weeye ana almustalxaq kii lays haleeshiyey laa yariu inuusan dhaxalkii soo gelaynin walaa yushaariku اlmuqira fii xasdiki yani qire nasabkiisana inuusan la wadaagaynin qaybtiisii uu ku lahaa dhaxalka saas marka cibarada ku toosnaanaysaa suuradda masalada marka waxaa weeye laba xaa'is laba dhaxle oo aabbahood dhaxlay laba inan maalan ayaa midkood ayaa wuxuu qiray mid kale oo saddexaad inuu walaalkood yahay oo aabbahooduu dhalay aabbahoodii dhintay markaa inuu dhaxalka la wadaagayo kii kalena wuu dafira wuxuu idhi aabbahee ninkan ma dhalin nala wadaagi maayo dhaxalkii marka horta nasabkii ma sugnaanayo ilaan meesha waxaa ka baxay shardiga ahaa maxay an yakuuna xaa'i waarian xaa'isan xaa'is ma aha kan qiray keligii dhaxalku ma leh dhaxalka waa lala leeyahay marka shardigii xaa'iska ayaa meesha ka baxay dhaxalkii ma koobayo oo keligii ma qaadanayo dhaxalkii waa yahay dhaxalkii ma soo gelayaa dhaxalkii ma soo gelaya maxaa nasabkiisii baaban sugnaan muxuu dhaxalkii wax ku yeelan waayahaye kan qiray ee yidhi waa walaalkay sadkiisii intuu dhaxalka ku lahaa qaybtiisi ma la wadaagaya oo ma la qaybsanaya maya la qaybsan maayo maxaa nasabkiisii baaban sugnaan muxuu la qaybsan saas wey marka masalada suuradeeda wain lam yakun hadduusan ahayn kii qiray nasabka xaa'iza mid dhaxalkii koobay hadduusan ahayn falaasaxu muctamad markaa waxaa weeye ana almustalxaqa kii laishaleeshiyey laa yariu inuu dhaxalkii soo gelaynin walaa yushaariku inuusan la wadaagaynin almuqira kii qirayay fii xisatihi xisadiisa usan la wadaagaynin walasaxu muctamad waxaa wey ana albaaliqa kii qaangaadhka ahaa oo minan wararta dhexlayaashii ka mid ahaa laa yanfaridu inuusan la keli noqonaynin biliqraari qiraalkii waanahu shaniya low aqara haddii uu qiro axad lwaariiina kuwii axad labadii dhexlayay midkood hadii uu qiro nasab mid kale oo wa ankara alaakharu kii kalena uu inkiro oo wamaata kii inkiray u dhinto oo walam yariu wamaata uu dhinto oo walam yariu uusan dhexlin ila almuqiru kii qiraya mooyaane cid kale uusan dhexlaynin abata nasabu nasabkii markaa wuu sugnaanayaa laba mas'ala meeshan isdaba taala masalada koobaad qof baaliq ah oo dhaxlayaashii ka mid ah meydka dhexlaysay keligii meydkii nasab ooma sugi karo oo qof kale ma haleeshiin karo maalan shan wiil buu ka tegey shantii wiiluu ka tegey qofkan dhintay mid ka mid ah ayaa wuxuu idhi waxaa jira inan lixaad oo aabbahay u dhalay ama inan aabbahay u dhalay baa jirta oo waxaa weeye dhaxalkii wax ku leh kuwii kale haddaynan u rumaynin ma sugnaanaya nasabkii marka qiraalka keligii lama keli noqon karo waa yahay maxaa yeelay shardigii meesha waxaa ka baxay inuu yahay xaa'izun lilmiiraaf qofkan qiraya inuu dhaxalkii koobayo taasi waa masalada koowaad masalada labaad wuxuu ku yidhi laba qof oo aabbahood dhaxlaya maalan ayaa midkood baa wuxuu qiray ilmo kale inuu nasabka la wadaagayo oo wuxuu yidhi nin saddexaada ah waxaa jira aan walaalo nahay oo dhaxalkii wax ku leh kii kale ayaa dafganay walaalkiisii kale ayaa waxaas waxba kama jiraan ninkaa walaalkeen maha dhaxalkana waxba kuma leh dabeetana kii dafiray ayaa dhintay cid kale oo dhaxlaysa kaa dhintay ma jiro oon ahayn ka nasabka qiray cid kale oo dhaxalkii la wadaagaysa ma jirto keligii baa soo hadhay oo aabihii dhaxlaya asaguna qirsanaa in qofkaa walaalkii yahay oo dhaxalkii wax ku leeyahay marka ayada nasabkii horta wuu sugnaanayaa nasabkii hee waa uu sugnaanayaa xataa hadduusan qiraal cusub uusan cusboonaysanin markuu walaalkii dhintay kadib maxaa yeele dhaxalkoo dhan hadda asagaa iska leh walidaalik qiraalkii aabbihii uu ku qiray inuu ilmahan dhalay wuu sugnaanayaa dhaxalkiina wuu la wadaagayaa walasaxu muctamadu waxaa weeye ana albaaliqa qofka qaangaadhka ah min alwarasa dhaxlayaashii ka mida ah laa yanfaridu inuusan la keli noqonaynin biliqraari qiraalkii wa annahu shaaniye low aqara haddii uu qiro axad lwaariayni labadii wax dhexlayay mid ahaan hadduu qiro binasabi nasab uu qiro waanka laakharo kii kalena uu dafiro oo wamaata uu dhinto wax dafiray oo walam yari uusan dhaxlin waxa weeye kii dhintay ila lmuqiru kii qirayay mooyaane abata nasab nasabkii markaa asaga wuu sugnaanayaa wa anahu shaniye walasaxu waxa weeye muctamad annahu shaniye low aqara hadduu qiro ibnun inan xaa'izin oo koobaya biukhuwati majhuulin qof aan la garanaynin oo nasabkiisa aan la ogayn walaaltinimadiibuu qiray oo fa ankara almajhuulu kii nasabkiisa aan la ogayn baaba dafiray nasabalmunqiri kii qiray nasabkiisii lam yu'air fiihi kan majhuulka ah dafiraaddiisii waxba saameyn ku yeelan mayso wayahbutu aydan sidoo kale waa sugnaanayaa nasabu lmajhuuli kii aan la ogayn ee nasabkiisa aan la garanayn nasabkiisii waa sugnaanayaa wuxuu ku yidhi inan xaa'is ah oo dhaxalka aabbihii koobaya aabbihii baa dhintay keligiibaa wax dhaxlaya jira oo dhaxalkii koobaya dabeetana wuxuu u qiray nin aan nasabkiisa la garanayn inuu walaalkii yahay ukhuwatu majhuul ninkan wuxuu yidhi nasabkiisa aan la garanayn waa walaalkay aabbahay baa dhalay waaya dabeetana kiibaa u rumeeyey wuxu uhi waa runtaa walaalka baan ah markuu reerkii ku soo biiray ayuunbuu walaalkii nasabkiisii dafiray wuxuu hi adugu aabbahay kuma dhalin keligay buu idhalay adiga aabbahay kumaba dhalinba aninbuu aabbahay yahay mooyaane aduu sheegad baata aabbahay kuma dhalin waa yahay horta kan majhuulka ah dafiraadda uu dafiray walaalkii nasabkiisa saamayn ku yeelan mayso maxaa yeelay walaalkii nasabkiisa waa la yaqaanaa waa macluum asagoo nasabkiisu majhuul buu ahaa taasi waa qodob midda kale hadduu saamayn ku yeelan lahaa walaalkii nasabkiisa uu inkiray nasabka majhuulka laftirkiisaaba buri lahaa nasabkiisaaba buri lahaa isaga laftiisa maxaa nasabkiisa wuxuu ku taagan yahay maxay walaalkii nasabkiisa walaalkii inuu dhalay aabbihii ayuu ku taagan yahay haddaba hadduu walaalkii aabbihii uusan dhali lahayn dee asagana yaa soo haleeshiiyey o yidhi baa dhalay kan kanaad soo haleeshiiyey kanaa reerka soo geliyey marka hadduu asagu reer ka saaro asna uu ka baxaya marka ma noqonaysa adkhilnii ukhrijuk isoo geli anna ku saarayaa aduu reerka igu soo dar anaa reerka kaa saaraye ma noqonayso markaa saamayn horta ku yeelan mayso kii macluumka ee nasabkiisa la yaqaana waa qodob kii majhuulka nasabkiisana waa sugnaanaya asagoo walaalkii xadadafiray oo yidhi adi aabbahay kumaba dhalin aninbuu i dhalay haddana nasabkiisii waa sugnaanaya maxayna waalidku waa xaa'is wuuna is haleeshiyey walasaxu muctamadu waxaa weye annahu shaani low aqara hadduu qoro ibnun inaan xaa'isun oo dhaxalkii koobaya bikuwati majhuulin midaan la garanaynin walaaltinimadii wafa ankara almajhuulu kii aan la garanaynin ee aan la ogeyn nasabkiisii haddii uu dafiro nasab almuqiri kii qiray nasabkiisa haddii uu dafiro oo meesha ka saaro lam yuair fiih taasi saamayn ku yeelan mayso kii nasabkiisa la garanayey wayahbutu aydan sidoo kale wuu sugnaanayaa nasabulmajhuuli kii aan la garanaynin nasabkiisii wuu sugnaanayaa oo sidii hore buu u sugnaanayaa walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shani idaa kaana hadduu yahay alwaariu dhaxlihii alظaahiru ee waxa weeye muuqday yaxjubuhu lmustalxaqu kan lahaleeshalaishaleeshiiyey uu xajbinayo wadalika miaalka akhin sida walaal weeye aqara qiray bibnin inan lilmeyiti oo meydka u sugnaaday habata nasabu nasabkii waa sugnaanayaa walaa ira dhaxalna ma jiro wuxuu ku yidhi waxaa jiray nin baa dhintay horta waayahay ninkaa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii walaalkii mooyaane cid kale oo dhaxlaysa ma jiro walaalkii masaa jiray dabeetana walaalkii baa wuxuu qiray nin oo wuxuu yidhi ah, walaalkay baa dhalay walaalkayga meydka ah ayaa ninkan dhalay waayahay horta ibn اlmeyit buu qiray inankan waxaa dhalay bu uhi meydkii ahaa oo adeer baan u ahay nasabkii horta wuu sugnaanayaa oo inankaa uu walaalkiisii dhintay uu haleeshiyey nasabkiisi wuu sugnaanayaa dhaxalkii wax ma ku yeelanayaa dhaxalkii ma dhaxlayaa aabbihii maya ma dhaxlayo waayo masaladan waxaa ka laazimayay waxaa dhaxalka loo yaqaano addawr اlxukmi dawr xukmiyaa ka laazimayay masalada si fiican fiirso dawrka xukmiga waxaa weeye in shayga sugitaankiisu ka dhalanaya in la waayo shayga haddaan sugno waxaa ka dhalanaysa in la waayo waayo waxaa ka dhalanaya halkan inaan inankii dhaxal siino inuusan dhaxlin baa ka dhalanaysa oo uga dhalanaysaa maxaa yeeley haddaan dhahno inankan wuu dhaxlayaa wuxuu meesha ka saarayaa adeerkii buu ka saarayaa adeerkii maydkii aabbihii walaalkii adeerkii ah ayuu meesha ka saaraya ilan inanku wuu xajbiyaa walaalka maydka wuu xajbiyaa marka adeerkii wuu xajbinaya oo yani maydka walaalkii markuu xajbiyena dee marka wuxuu noqonayaa inuusan waari ahayn inuusan waari ahayn ayaa markaa soo baxaysa hadduusan waari noqonina qiraalkii uu qiray inuu inankan walaalkii uu dhalay ayaa iyadna meesha ka baxaysa hadduusa sugnaanin inankan inuu dhalayna dee markaa ma dhalayo waad faten soo maa dawr baa meesha jira dawr xukmi aan ku soo celiyo nin baa waxaa dhintay walaalkii dabeetana inan ayuu yidhi inankan waxaa dhalay walaalkaygii dhintay ayaa dhalay meeshana dhaxal baa yaalla horta inankaa walaalkii haleeshiiye nasabkiisi wuu sugnaanayaa oo waxaa loogu abtirin doonaa walaalkiisii dhintay ma dhaxlayaa inankaasi aabbihiisii la haleeshiiyey maya halkan ma dhaxlayo waayo dawr xukmiga meesha ku jira oo haddii aan dhaxalkiisa sugno waxaa ka laasimaysa inaanu dhaxlinba say uga laasimaysaa maxaa yeelay haddii aan dhahno wuu dhaxlayaa wuxuu meesha ka saari doonaa maydka walaalkii oo adeerkii ah ayuu meesha ka saaraya maxaa yeelay wuu xajbinayaa xajbi xirmaan hadduu maydka ka tago walaalkii iyo inankiisa yaa dhala inankiisa dhalaya walaalkii ma dhalaya marka waxaa ka laazimaysa in walaalkii maydka uu meesha ka baxo waa kii qiray nasabkiisi ayaa meesha ka baxay oo markaa dhaxalki wax ku yeelan maayo shardigii marka waxaa la waaya ahaa in muqirka nasab qof kale u qiraya inuu yahay waarian xaa'isan dhaxlo koobaya iminka dhaxlaba maba ahaba dhaxalka waa laga saarayo meesha dabeetana taa markuu dhaxalkii ka baxay shardigii baa laga waayo waari ma noqonayo waarid hadduuna noqonina ilmahan kanda inankan nasabkiisii sugnaan mahayo hadduusan nasabkiisan sugnaanina dhaxli mahayo waatanta soo maha masaladii dowr xog baa meesha ku jira marka nasabkiin baa sugnaa adeer waxaa leeyahay nasabka qaado dhaxalkasi ha uu soo dhowaanin ninkan umaa qaadanaye dhaxalka adeerkaaba iska leh maydka walaalkii laakiin nasabka unbaad leedahay adugu walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaaniya idaa kaana hadduu yahay alwaariu dhaxlihii alظaahiru ee muuqday yaxjubhu mid uu xajbinayo almustalxaqu kan lishaleeshiiye wadalika miaal ka akhin walaal webeeye aqara qira bibnin inan lilmeyiti meydka u sugnaaday habata nasaba nasabkii waa sugnaanayaa walaa irta dhaxalse mee jiro kitaabu lcaariyati wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed alxamdu lilahi rab